بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو شريط المكمل للعشرين من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه شhريطkanuna wuxuu ka bilaabmayaa xadiidka laba boqol sagaashan iyo lix oo ugu dambeeya baab النفqة عlى العiyaal oo midkii horena halkaas ugu joogsaday dhexdiisa qala رaحimه الlه taعالى وعنه يعني عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qاala اليد العuليا خyر min اليد السفلى gacanta saraa ka fiican gacanta hoose gacanta sarana marka waa midda bixinaysa ee ku ridaysa tan oo muxuu ahay hoosena waa midda horsanaysa ee qaadanaysa weeyaan ee baryotamaysa sidaasuuna ku fasiray nebigu salى الlahu عalيه wali wasalam wabda kuna bilow biman tacuulu dadka masruufayso yani wax bixi weeyaan yani gacanta sara gacanta gacanta hoose ka fiican marka la leeyahay adig goor gacantaadu ha sarrayso adu ka wax bixinaya ahow weeyaan laakiin haddana wax bixinta see loo kala leeyahay ee dadka ay kugu kala mudan yihiin yuu sheegayaa markaasuu leeyahay wax bixinta waxaad ku bilowdaa dadka aad masruufayso ee nafaqaynayso kuwa horta ku bilow nafaqadoodii u diyaari markaas wixii soo hara dadka kale ku sadaqayso وkhayru الصadqaةi ma kana can ظahri غina sadaqana waxaa ugu fiican midda hodantinimo xagga yani uu reebtay qofka wax ku filan u reebtay taasaa ugu fiican wman ystacfif yucafih اllah wman ystغni yugnihi الlah qofkii is ilaaliya alla waa ilaaliyaa qofka hodan iska dhigana alla waa hodmiyaa yani qofka wixiisa isku fillaysiiye ee ku qanca ee u qaata inuu wax eh, hantidiisa alla uu siiyey ku filan tahayna alla dadka uma baahiyo qofkaan dadka isu baahina dadka alla uma baahiyo qofkii xaraanta iyo baryada iyo waxyaalaha iska ilaaliyana isna alla waa ilaaliyaa xadiidkan kada saddex faqradood buu ka kooban yahay faqrada hore waxaa weeye alyad اlculyaa khayru min alyad الsuflaa faqradaas iyada uhu mar kalay iman doontaa raqam خمسمية سبعة وعشhرين bay ku imaan doontaa فqرada kalena waxaa ibdأ bman tacuul وخayru صدقة ma kana can غarqna waa afar fqradood ibdأ bman tacuul iyo khayru صدقةi ma kana can ظahri غina midda afraada ugu dambaysana waxaa wa man yastacifa yucifahu llah waman yastaniy wanihi illaah waxaa marka tantadu iyadu in tantadu hadda ka hor bay noo soo hormartay xadiidka raqamkiisu ahaa labaatan iyo lix ayay noogu soo hormartay xadiidkii abu saciid alqudri radi allahu canha weliba waxaa kaloo la sii jiray waman yatasabr yusabirhu llah qisuuna lahaa marka eh, faqaraadkaas ah, qaaro soo noqonoqonayaan qaara ina soo noqnoqonaynin marka macnaheeduna waxa s arrinta korba soo maray qofku siduu alla siduu iska dhiga alla ka dhigaya qofkii dadka ishoos dhigaya dadka isu baahiyana weligii baahidaasu ku jira iyo ma baahi baxayo qofkiisa dadka iska deeqtoonaysiiya alla waa deeqt waa deeqayaayo alla uma baahinayo qofkii muxuu ahaayey wixiisa ku qanco oo isku filaysiiyana alla waa ku filaysiinaya siduu ninkii shaacirka ah uu yidhi man qara caynan bicayshihi nafaca wixii qofkii muxuua ah, ku farxa oo ku sabra maciishadiisa alla waa ku anfacaya rawahu الbukhaariy baabu linfaaqi mima yuxibu wa min aljayid bixinta qofku uu wax ka bixiyo waxa uu jecel yahay iyo waxa wanaagsan ee waxa xuna uu nacay uu ka deeqtoomay uun uuna bixinin marka waxa uu jecel yahay iyo waxa jayidkaana inuu wada bixiyo ma dhahaye wuxula midma qaarkiina wax ka bixiya qaala allahu tacaala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ma gaadhaysaan bir yacni khayr falid ma gaadhaysaan oo dad khayr falayaala ah ma ahaanaysaan ilaa aada wax ka bixisaan mima tuxibuun waxaad jeceshihiin waxa aad jeceshihiin ilaaad wax ka bixisaan dad khayr falay oo wanaagsan oo baariyana ma noqonaysaan wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima أkrajna lakum min alأrض wlaa tayamamuu اlkhabiiثa minhu tunfiquun yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina mu'miniinta ahow anfiquu wax ka bixiya min طayibaati maa kasabtum waxaad shaqaysateen kiisa wanaagsan wax ka bixiya طayibaadka laba macno waa loogu isticmaalayo man waxaa weeye kiisa xalaasha macnaha kalena waxaa weeye kan jayidka ehe wanaagsan marka labada macnoba isku markii in loola jeedana waa iska suurowdaa waxaad waxa wanaagsaneed kasbateen wax ka bixiya oo xalaasha weliba aad ku kasbateen aayaddantada waxaa fuqahadu ay u soo deliishadaan zakaatu curuud tijaara badeecada in wax laga bixiyo zaka ay ku waajibaysa usoo deliishadaan mas'alada iyada ah wax xadiid marfuuca oo sugan oo iyada u khaasa ahi ma uu jiro laakiin cumuumaadka unbay soo gelaysaa adilada noocan oo kale iyo cumuumaadkooda waa soo gelaysaa wa mima akhrajnaa lakum min alard waxaan dhulka idinka bixinay qaarkiisna isagana wax ka bixiya taasna marka iyadana waxaa loo soo deliishadaa zakaatu aلzuruuc والhimaar lakiin iyada kuwaas adilo gaarkeeda oo khaasah axaadiid fara badana bayba leedahay walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiisa minhu kiisa radi'a ah, kiisa xun waxaas aad kasbateen iyo waxaad eh, dhulka idinka baxay iyo wixii aad baxsanaysaanba xoolaha nool iyo wax walbaba ha u qasdina kolkaadna wax baxsanaysaan midkiisa xun ee khabiidka yani khabiidkana midka radi-aba hadda laga wada xaraamta maba aydan xaramyadu maba anfacayseen tunfiquuna ood wax ka bixinaysaan iska wax ka bixisaan ha u qasdina weliba aayaddu way sii wado walastum biaakidihi ila an tuqmiduu fiihi waclamu ana allaha haniyun xamiid baa laleeyahy tan radi ahoo haddii idinka la idinsiin lahaa oo qof aad xaq kulahaydeenu u idin siin lahaa ama hayadiini wax ka ulahaydeenu aydan qaadateen ilaa inaad baas ku qabataan oo xaqiinii qaarka ka tanaasushaan mooyaane ay ku raalli noqoteen ka habixinina ee waxaa jayidka ehe ah wanaagsan ee naftiinnu ay jeceshahay wax ka bixiya waa kaan hadda ka horna soo maray kolkii la weydiiyey rasuulka sala allahu alayh waali wasalam sadaqada tee ugu fiican uu yidhi waxa ugu fiican adiga oo fayow oo muxuu ahaaye adiga oo fayow oo maalka jecel oo hodantinimana rajaynaya faqrina ka baqayo inaad wax bixiso ee markaad naftaada ka quusato kolkaa inaad wax sadaqaysata maa kaasoo kale marka wuxuu la mid yahay qof intuu dhergay kolkii hore uu kaa jisn waxbaan bixinayn hortama hambadiisii masaakiinta siisiiye oo kale wacan anasi radi allahu canhu qaal kaana abu طalxata radi allahu canhu akar alansaari biاlmadinati maala min naql adeerka abu طalxa magaciisu zayd ibni sahli weeye ayaa wuxuu ahaa ansaar ninka ugu maal badan madiina dhexdeeda oo oo timir cafiyada timireed ah beero wanaagsan buu lahay isa ugu maal badnaa wa kaana axabu amwaalihi ilayhi bayruxa maalkiisana kuu ugu jecel yahay wuxuu ahaa beertaa bayruxa la yidhaha beer magaceeda bayruxa la dhihi jiray wa kaanat mustaqbilata almasjid masjidkay kasoo horjeeday wa kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam yadkuluha wuu geli jiray rasuulka salى اllahu عalيه wali wasalam wayashrabu min maءin fiiha طayib biyo macaan oo ku yaala ceel biyo macaan oo ku yaala yuu ka cabi jiray oo harkeedu harsan jirayo wa qaala anas radي allahu canhu falama naزlat hadihi اlآaية aayaddantada markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ayuu abu طalxa radi allahu canhu aayaddaas ayuu ku camal falayaa radi allahu tacaala canhu saxaabaduna marka sidaasay ahaayeenoo markuu wax khayra ay maqlaan bay ku kala tartami jireen oo khayrka ayaa lagaga badin qof waliba dhihi jiray oo uu ku camal fali jiray markay wax shar ah iyo ayado canaanan iyo waxyaalo aan maxaa dadka qaarkood eedaynaya markay arkaanna qof waliba wuxuu is dhihi jiray arma lagula jeedo naftiisu dib ugu noqon jiray faqaama abu qaama abu طalxa abu طalxa u kacay ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alay slm faqaal yaa rasuula allah in allaha tacaalى anzla calayka alle wuxuu kugu soo dejiyey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaas alle kugu soo dejiyey wa ina axaba maali ilaya bayruxaa maalkaygana beertaa bayruxaa baan ugu jeclahay وإنها صدقة لله تعالى صدقo weeye dar alla aan u sadaqaystay أrjuu biraha وذqraha cinda الlahi taعaalى aan ka rajaynayo khayrkeeda iyo kaydkeeda alle aan ka rajaynayo fadachaa dhig oo yeel yaa rasuul الlah xayثu araaka allah meesha alla ku tusiyo nabigu marka salى الlaه عليه وaلي sلم kala tashanayaa oo u wakaalanaya wuxuu leeyahay dadki ada ay kula noqoto si ad kula noqoto u gal adaan kuu dhiibay taladeeda waana sadaqaystay marka rasuulka isagu qaadan maayo ila sadaqo weeyaan faqaala rasuulu llahi sala اllau alay slam markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi bakin riwaayadaha qaarkoodna waa ku celceliyaan kelimada bakcihina waxaa weeyaan waa kolkii lagu celceliya bakin bakinna waa la yidhaahaayo waa la tanwiiniyaa bakbakna waa la yidhaahaayo waa la reebaa macnaheeduna marka waxaa weye wixii loo bogayo kelimatu istixsaan weeya wanaag badanaa wanaag badanaa baa marka ka dhigan tahay dalika maalu raabix dalika maalu raabix kaasu waa maal ribxay kaasu waa maal ribxay waanu bixiyey ogow maalkii uu bixiyey ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh waali wasalam ee waxna aanu ku bedelanin yuu leeyahay waa maal faa'iday lean wuxuu ka helaya faa'iiduu ka helaya ka badan riwaayo kalena waxay dhahaysaa maalu raayix waa maal soo hoyday soo xaaggalay buu leeyahay maalkaa tegay mmalayn waqad samictu maa qulta waan maqlay hadalkaa tidhi wa innii araa aniguna waxaan u arkayaa kugula talinayaa an tajcalahaa fi laqrabiin inaad dhigto oo geliso u qaybiso qaraabada dadka ku dhadhow faqaala abu طلxata radي allahu canhu afcalu ya rasuul اllah waan yeelaya ya rasuul اllah faqasamahaa abu طلxa abu طلxa u qaybiyey fii aqaaribihi wa bani camihi khaarijtiisii iyo ilma adeeradiisii buu qayqaybiyey متفq عalayhi aqaaribtaas uu u qayqaybiyey ee aqaarib kolka la yidhaha waa jamc aqrab dadka aad ugu dhadho weeyaan waxaa ku jiray qaar ay dhowr oday kala tirsadaan ee waa ku jireen ubay ibn kacdi iyo oo kale marka aqaarib marka la yidhaaho ina adeerka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad iyo ina iyagaas kulli waa soo wada gelayaan متafq calayh waxaana kusoo noqon doona mar labaad saddex boqol iyo iyo labaatan qowluhu maalu raabix huwa fi صaxiixayn raabix waraayix labadaba waa lagu wariyey bilbaaءi اlmuwaxada raabix wa bilyaa اlmuhanaa ya-da labada dhicbeelana waa lagu wariyey raayix ah ay raayixun calayka nafcuhu mid warra nafcigiisa kuu soo hoyanaya weeye raabix haddii la yidhaho waa min aribx waa la garanaya wa bayruxaa xadiiqatu naklin beer timira bay ahayd wa ruwiya bikasri اlbaa'i wa fatxa bayruxaa iyo biruxaa labadaba waa lagu wariyey baabu wujuubi amrihi ahlahu وأwlaadahu اlmumayiziin wasaa'ira man fii raciyatihi biطaacati اllahi tacaalى wanahyihim can اlmukhaalafa wata'diibihim ومنعهم عن ارتiكاaب منهiي عanه أmarka uu qofku amro caruurtiisa kuwa mمeزiinta waxgaradka ah weeyaan kuwa si yar maaha iyo dadka isagu uu xukumo oo dhan qaraabadiisa iyo qaadimiintiisa iyo waxyaalahaas inuu amro طaacada allah oo uu ka reebo waxyaalaha xaaraanta ah uu ka reebo oo uu adbiyo oo ka celiyo inay xaraam sameeyaan inay qofka waajib ku tahay taas marka carruurta yaryari intayna weli qaangaadhin iyagu dembi ma laho waxaa xun markay sameeyaan iyaga loo ciqaabi maayo laakiin weliga waalidkii iyo wixii lamid ah ay waajib ku tahay inay arrintaa ka celiyaan oo iyagaa loo ciqaabaya haddii ay ka celin waayaan qaala allahu tacaala waamur ahlaka biالsalaaةi wastabir calayha far ahalkaaga salaad far oo kuna sabir iyagana ku sabirsii wa qaala tacaalى yaa أyuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara wquuduha الnaasu wاlxijaara ila akir aaya dadkiina mu'miniinta ahow ka celiya naftiinna iyo oo ka ilaaliya naftiinna iyo ahalkiinnaba naar naar oo shidaalkeedu uu yahay dadka iyo dhagxanta dadka iyo dhagxanta lagu shido naarta ka ilaaliya sida marka looga ilaalinayaa qofku naftiisa uga ilaalinayaana waa inuu iska ilaaliyo waxyaalaha naarta lagu galo ee muxaramaadka siduu ahalkiisa uga ilaalinayana iyana waa inuu ka celiyo waxyaalahaas xaaraamta ee naarta lagu galo وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة الxسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما baa wuxuu qaatay xabad timirahoo timirtii zakada ka mida fajacalahaa fii fiihi afkiisuu gashaday faqaala rasuulu اllahi sal l sl markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi kakh kakh ama kikh kikh waa yac yaca halkan kan idhaahno oo kale waa eray muxuha carruurta iyo wixii aan caqliga lahayn wax lagaga zajriyo weeyaan dermi biha iska tuur amaa calimta anaa laa naakulu sadaqa miyaadan ogaanin inagu inayna sadaqada cunin inaga mxuu nebiga sal l slm qarabadiisau ka wado inay sadaqadu xaaraan naga tahay inaan cunin miyaadan ogayn tuur muttafaqun calayh marka rasuulku salى اllahu عalayhi waalihi wasalam canugaas uu muxuu ah wowga u yahay oo xataa aabihii iyo hooyadiiba ay nool yihiin oo isagu toos mas-uuliyadiisu ayna u saarayn ayuu wax dadka waaweynka xaaraam ah oo weliba usradooda oon gaar ahaan uga xaaraam ah yuu ka celiyey muttafaqun calayh wa fii riwaayatin anaa laa taxilu lana sadaqa anaa laa naakulu sadaqa halkay tii hore ka tiri anaa laa taxilu lana sadaqa bay tana tiri wa qowluhu kaf kaf ama kikh kikh waxaa weeye yuqaalu biiskaani alkhaa wa yuqaalu bikasriha kakin kakin maca tanwiin wahiya kalimatu zajrin lisabiyi can اlmustaqdaraat caruurta yaryar waxa qununkii w laga celi ish ish iyo waxaasoo kale bay ka dhigan tahay wa kana alxasanu radia allahu canhu sabiyan canug yar buu ah xasanna kolkaas radia allahu canhu oo weli aan qaan gaadhin oo kuna dhoweyn xataa leann waa kaan sheegnay kolkuu nebigu sal l slam gaadiyoday inuu sideed jiriya meelaha ahaa wa can abi xafsin cumar bni abi salama cabd llahi bni cabdilsad abu salama magaciisa weeyaan abu eh, salamaha wiilka la dhalay o umu salama ninkeedii rasuulka sal ly slm ugu horreeyey ahaa baa la dhihi jiray cabdullahi bni cabdilasad rabiibi rasuuli llaahi sala allahu alayh waali wasalam ninka rabiibkiina waa cumar rabiibkana waxaa la yidhaha qofka la koriyey baa la yidhaha rabbigana waa ka wax koriyey qaala kuntu gulaaman fii xajri rasuuli اllahi salى allahu alayhi waalihi wasalam waxaan ahaa canug yar oo dhabta nebiga sala اlه alay slm ku jira yani nebigu uu koriya baan ahaa ilin hooyadiisuu qabayay wa kaanat yadii tatiishu fi الصaxfa gacantaydu waxay ku warwareegi jirtay xerada kolkaan ku cunayo yaanan meel keliya ka qaadan jirin gacantaydu ku warwareegi jirtay hadba meel aan ka qaadan jiray aan ka qaadan jiray faqaala lii rasuulu الlahi sal l slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi yaa gulaam sami اllaha tacaalى wakul biyamiinika wakul mima yaliik yarow magaca alla qabso bismi illaahi dheh oo midigtaada ku cun oo dhanka kusoo xiga ka cun saddexdaas aadaabta akliga ayuu baray markaa nebigu sala اlه alay slam wuxuu canugana ka celiyey hooyadiisa uu qabay adeerka u ahay abu salame iyo nebiguna sal ly slm walaalay ahayn xagga radaac bay walaalo ku ahaayeen oo kolkaas marka isagu uu korinayay buu ka celiyey w xaaraam dadka waaweynka ah inuu sameeyo oo aadaabta cunidda uu baray famaa zaala abu salama le ee waxaa jira cumar baa ale marka cumar baa wuxuu sheegayaa inuu adabtaa nebiga sala allahu alay slam sidaa u adbiyey uu qaatay oo uu laazimay dariiqada iyada ah markaasuu leeyay famaa zaalat tilka middaasu ma aanay ka zuulin bisinka oon u qabto iyo midigta oon wax ku cuno iyo dhankii soo xigoon ka cuno طicmatii sida aan wax u cuno kayfiyadaan aan wax cuno bacdu intii ka dambaysa hadalka taniya hadda maalintaas intii ka dambayso canug yar uu ahaa ma aanan ka zuulin ayuu leeyahay inaan sidaa wax u cuno sidaasaan laazimay qowluhu tatiishu macnaahu taduuru fii nawaaxi صafa saxfadana waa xeelada w can ibni cumara radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali waslama yaquul kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih dhammaantiin midka ku wax jira weeyana wax ilaaliyo mas-uuliya la saaray wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiinna midkiin walbabana waa laga waraysan doonaa raciyadiisa alcimaamu raacin wamas'uulun can raciyatihi qofka imaamka yani madaxdiihi waa raaciyo dadweynihiisaasuu raaci u yahayo waana laga waraysan doonaa qof walbaba xaqiisi inuu siiyo iyo inuuna siinin baa la waraysan doonaa marka qof walbaba inta malyuun ow dadkaasi uu yahay waxaa ka saaran mas-uuliyad gaara ka saaran cumar ibni cabdilcaziiz radi allahu canhu yaa markii uu ninkii in adeerkiisa ay ka horreeyey ee sulaymaan ibni cabdilmelik ee dhihi jiray madaxda uu ahaa isagoo la socda ayuu soo xajiyey markaasuu sulaymaan wuxuu ka yaabay dadkii faraha badnaa ee soo dhoweynaya ee usoo baxayey istiqbaalkiisa usoo baxayey markaasuu cumar ibni cabdilcaziiz u sheega uu yidhi feeri bal dadkan kada farabadnidooda dadkan inoo soo baxayay markaasu wuxuu yihi haa-ulaa'i khusamaa'uka yowma alqiyaama kaa adarkiisa maanta kusoo dhaweynaya dhoweynaya ma arkaysa saa u fara badan aad ku farxayso sacbayntay ku eh, sacbaynayaan iyo hawtaafkooda iyo aad ku farxayso qiyaamaha qiyaamaha iyagun baa kula doodi doona qof waliba xaq buu kugu leeyahay xaqiisa inaad siisay inaadan siinin waa kugula xisaabtamaya markaasuu ninkii qalbi jabay intaasuuna ka rabay yani inuu kibirka iyo waxaasii ka rido wاlrajulu raacin fii ahlihi wamas-uulun can raciyatihi ninkuna raaci buu ciddiisa ka yahay qoyskiisa waana laga waraysan doonaa waa lagala xisaabtami doonaa wاlmarأaةu raaciyat fii beyti zawjiha wa waladihi baa riwaa horan soo marrayna ku jirtay naagtuna waxay raaci ka tahay ninkeeda gurigiisa wamas-uulat can raciyatiha caruurta iyo alaabta iyo raashinka iyo waxyaalahaas oo dhan xil baa iyadaa mas-uulka ah iyadaana laga waraysanaya qiyaamaha lagala xisaabtamaya wاlkhaadimu raacin fii maali sayidihi wamas-uul can raciyatihi adeeguhuna shaqaaluhu isaguna raacibuhu maalka sayidkiisa u yahay waana laga waraysan doonaa weliba riwaayo kale waxay ku dartaa wiilkuna xoolaha aabbihi isaguna sidoo kale ku yahay fakullukum raacin wakullukum mas uulun can raciyatihi dhammaantii raaciba ad wada tihiin ti a ku bilowday cumuumka id haddana kusoo khatimtay xadiidka waana laydinka waraysan doonaa muttafaq عalayh waana xadiidkankadu isagoo cibaaradu wax yar kala duwan tahay ayuu inoogu soo hormay horomaray raqam miatayn ثalaaثa wa ثamaaniin wuxuuna kusoo noqon doonaa mar saddexaad رقم ستمية ثلاثة وخمسين وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاaص عن جده awowgiis awowga kan uu u noqonayo ضamiirkaasu waa aabbaha شhucayb weeyaane maaha cmr maaha marka waana cabdالlahi بn cmr بn caas weeye awowgiisaas la sheegaya صxaabiga ahaa qaala qaala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه wali وsلم muruu أwlaadaكم bالصalaaةi wahm abnaaءu sabci siniin farac carruurtiina salaada inay tukadaan farac wiilad iyo gabdhaba iyaga oo toddoba sano jira wadribuuhum calayhaa ku garaaca salaada tarkigeeda iyo ku garaaca whm abnaaءu cashrin iyagoo toban jir ah wafariquu baynahum u kala fogeeya fi lmadaajici gogashana gogasha u kala duwa oo isku meel ha seexinina iyo edab dari iyo waxyaala isku baranna kolkay mumayisiin noqdaan salaadana fara biya adaabtana marka waxaa ka mida inay muxuu ahaay sidii aan ku soo marray xadiidkii cumar bn abi salama radi allahu canhu canhumaa in aadaabta cuntada iyo aadaabta seexadka iyo iskuulgalka iyo waxyaalahaasa la barayaa marka tan aadaabtii seexadku gaar ahaan u sheegay isku meel ha seexinina xadiidun xasanun rawaahu abu dawuuda biisnaadin xasan waana sidaa uu sheegay alimaamu الnawowi radi allahu canhu xadiidku waa xasan oo xasanahu sheikhu اlalbaniy fi صaxiix اljaamiع الصغيir w can abi huraya sabrata bni macbad aljuhaniyi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيh wali waslm callimuu الصabiya الصalaaةa lisabci siniin bara sabiga canuga bara salaada bara bara keliya maha marka oo camal ahaanna ku bara afkana uga sheega oo amra lisabci siniin toddoba sano markuu jiro واdribuuhu calayha ku garaaca bna cashri siniin toban jir isagoo rku toban jir yahay hadduu salaadii uu baybeeliyo googooyi iyo ku garaaca marka todoba iyo sideed iyo sagaaliyanaha markuu jiro marka waa lagu garaaci mayo laakiin waa la jeclaysiinayaayo lagu waaninayaayo lagu mxuaha lagu canaananayaayo la hadiy iyo wax la siisii iyo waa la jeclaysiinaya laakiin kolkuu toban jiro haddii uu googooyo salaaddii u fiicnaan waayo waa lagu garaacaya xadiiثun xasanun rawaahu abu dawuud oo tirmidiy wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix xadiidkan kada marka wuxuu ka dhigay alimaamu الnawowi radia allahu canhu iyo tirmidi labaduba xasan bay ka dhigeen xadiidkan kada <clears throat> sheekh اlalbani isagu صaxiix buu ka dhigay wadaadkan kada la yidhaha cabdاlcaزiiz rabax isagu xasan buu ka dhigaya wuxuu ku raacayaa nawowi iyo tirmidi buu ku raacayaa walafdu abi dawuud abu dawuud lafdigiisuna wuxuu ahaa muru sabiya bالصalaaة إida balaga sabca siniin kolkuu lisabci siniin tay riwaayada hore ka ahayd ida balaga sabca siniin bay dhahaysaa waana صaxiix riwaayadaasuna iyaduna oo صaxiix jaamic صغيir ayuu ku saxiixiyey labada riwaayaba الsheikh الأlbani xafidahu الlah baabu xaqi الjaari wاlwasiyati bihi deriska xaqiisa iyo dardaaranka layskula dardaarmay deriska hagaajintiisa iyo dhaqaalintiisa qaala allahu tacaala wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a alla caabudu oo waxbaha ugu shariig yeelina wabilwaalidayni ixsaana yacni wa axsinuu bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan u sameeya wa bidi lqurbaa kuwa qaraabada nimadada u saaxiibka ee dhow walyataama iyo agoonta walmasaakiina iyo kuwa saboolka ah waljaari iyo dariska dilqurbaa ee dhowaanta u saaxiiba dhowaanshaha la sheegaya dil dilqurbaa laleeyahay labay ku suurowdaayo inuu yahay derisnimadiisa dhow oo gurigiisa aada idinku soo dhow yahay waljaari ljunub iyadana sida oo kale weeyaan oo ka idinka fog deriska idinka fogo waa idin jira len waa ka xaq wen yihiin marka mid kalena waxa weeyaan aljaari dilqurbaa qaraabanimada ka saaxiibka yani ka idinla dhashay in adeerka iyo walaalka iyo waljaari junubina marka ka ajnabiga ah waالصaaxibi biاljanbi saaxiibka dhinacaaga jooga saaxiibka dhinacaaga joogana waa qofka aad meel iskula nooshihiin ama meel iskala shaqaysaan ama meel wax iskula barataan ama meel wada guri wada degan tihiina islaanta qofka uu qabo kolobta waa lagu fasiraa yani qof alla qofkii meel aad ku wada nooshiin oo dhan weeyaan wabni sabiili iyo qofka musaafirka ihiyo wamaa malakat aymaanukum waxay hantiyeen gacmihiina ay hantiyeen ee aada leedihiin intaaba ixsaan u sameeya wa can ibni cumara wacaaishata radia allahu canhum qaala qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam ma zaala jibriilu radia allahu canhuma canhum waa in la yidhaha leanna cumar iyo wiilkiisa iyo caaisha saddexdaa saxaabaa la sheegay ma zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa danantu annahu sayuwarifuhu siduu u qoran yahay idinku qoraada lakin iska dhaafa qoraalka xabaad doorini lakin markaad aqriyaysaan allahu canhum tahay isaga waa radi alla saasoo kale u jiray muttafaqu calayhi wuxuu leeyay jibriil baan iga zuulin inuu deriska igula dardaarmi deriska waxaa u samay deriska kanuu yeel deriska ogow wuu igula dardaarmaya ilaa aan uga maleeyey inuu dhaxal oo aa dhahayo markaa dhimato deriskaaga waa ku dhacdo ama qofkii dhintaba deriskiisu ha dhaxlo inuu dhihi doono ilaa aan uga maleeyey siduu u adkaynayo ee ugu dheeraaday muxuha dardaarankii uu deriska igula dardaarmaya muttafaqun calayh وعn abi dri radي allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi sal ه alay slm ya abaa dar abu dariow idaa dabkta maraqatan markaad maraq kariso faأgfir maaha biyaheeda badi watacaahad ka warhay oo wax ka sii jiiraanaka dariskaaga rawahu muslim yani waxaa markaad hilib iyo intaad soo iibsato mana karsato in yaroo macaano adig iyo ciddaadii idinku filan ha ka dhigina badi biyaheeda badiyo ama iska dhadhan xumaada eh marka muxuu ahay kolka dadka dariskaaga aan wax ka siin وفي رواية له عن أبي ذر يعني لمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن khليلي أوصاني صلى الله عليه وaليه وسلم widaygaygi yani rasuulkooda sala اله alay slm wuxuu la dardaarmay idaa طabqta maraqatan faأkir maa'ahu kolkaad maraqan kolkaad maraq kariso ee biyihiisa badi ثuma اndur fiiri أhla beyti min jiiraanika qoys oo deriskaaga afiiriyo faasibhum minha wax ka gaarsii bimacruufin si macquula si macquulaho ciddaadiina aadan ka wada shubin oo aadan xirmaaninin iyagiina wax yaroo hafarya aan ku ahayn wax uga sii kulan muxuu aha waxaa laga yaabaa marka dadku had iyo goor hilib ma helaan oo markaad hilibkaaga iyo gurigiina iyo gurigooda hadday isku dhow yihiin hilibka hanuuntiisi waxaas yaa kasoo baxaysa kolkaad soo iibsatay guriga sii gelinaysa inay ku arkayaan marka un guryooda ba iska suurowdee ha qadinin iyagana ahalkaagiina ha qadinin وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل واللhi laa يؤmiن واللhi laa يؤmiن واللhi laa يؤmiن واللhi inaanu مؤmiن ahayn واللhi inaanu مؤmiن ahayn واللhi inaanu مؤmiن ahayn saddex goor ku celiyey qiila man ya rasuul الlah waa kuma kaasu ya rasuul الlah aan muؤminka ahayn wallahi in aanu mu'min ahayn wallahi in aanu mu'min ahayn wallahi in aanu mu'min ahayn buu saddex goor ku celiyey markaasaa la yidhi waa kumankaasi yaa rasuul allah qaala markaasu wuxuu yihi alladii laa ya'manu waa ka uunu ka aamin noqonaynin jaaruhu dariskiisu bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa bawaa'iq waa jamcu baa'iqa isagoo fasiri doone eh waa dulmigiisa iyo sharkiisa laga wada qofka dhibaya dariskiisa ee dhibaato u geysanaya xataa ma aha uu darsiisu cabsi ka qaba kole u tahay mumin marka inuu marka dariskaagu ku aamino oo ilaaho ciddaas kolba dhibaata inooga imaan mayso cid wanaagsan weeyaanoo ilmahooda waa aadsan yahay ilmahooda waxna yeeli maayo khaadimyaadooda waxbayna yeelm waxbay naga xadi maayaan dhibaato inoo geysan maayaan oo alaabta iyo aydan ka ilaashanin oo ayna albaabka xaggiina xigaa ayna soo xidhan dhihinin naga ilaaliya ciddaas waa cid xuni marka kolba haddayna sidaa heerka ayna gaadhin qofku mu'min ma aha waynu deriskaagu ku aamina متfq عalayhi وفي riwaayaة لmسلم laa ydkل الجنةa man laa yأmن jaaruhu bawaaئqah janno ma gelayo qof aanu deriskiisu ka aamin ahayn sharkiisa iyo dulmigiisa albawaaئqu alغawaaئl والshuruur غawaaئl iyaduna waa jamcu غaa'la waa dhibaatooyinka dhibaatooyinka iyo sharka iyaa laga wadaa bawaaئqda وعنه رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم ya نساء المسلمات laa تxقirana jاaraة لجاaratiha walow firsana shaatin متfq عalayhi haweenka muslimaadkow naagi deriskeeda yayna عalaykum السلام وraحmaة الlah naagina deriskeeda naagina deriskeeda yayna u yaraysanin oo ayna yaraysi daraaddi uga daynin wax ay u hadiyen karto oy u heli karto walow neef aryaba ha ahaaday xadiidkuna waa mutafaq calayhi oo waxaynu ku soo maray raqamiya arbaca wa cishriin yaan ku soo maray وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal laa ymنع jaar jaarahu an yغriza khashabaة fii jidaarihi yaanu u diidin deris deriskiisa inuu ku qabsado qori mxua jidaarkiisa yani waxa weeye labada qori ee labada guri ee isku xigta berigaas guryuhu cashaan bay ahaan iska gaagaabanoo markuu qof rabo deriskaagii uu rabo inuu gurigiisa dedo oo saqfiga uu saaro oo yani marka uu u baahdo in alwaaxdaas uu ku gudbaayo ee saqfiga uu saarayo inuu derbigaaga ku qabsado oo guryuhu aada isugu dhow yihiin ha u diidin hadhi ha iga soo gaarsiinin derbiga ha soo gaarsiinin qoryahaaga hadhihin ثuma yaquulu abu hurayrata radia allahu canhu markaasuu abu hurayra dhahaya markuu xadiidkan kada wariyo uu wuxuu dareemaya dadkii oo arrinta aan u bogeyn inuu hoosu foorarsanayo oo loo arkayo aan caado ka dhiganin markaasuu dhahaya ma li araakum canhaa mucridiin maxaa igu wacan waxaan idin arkaya inaan arrintaa kasii jeedaane sunnadaa iyada inaad kasii jeedaan usoo jeedinoo necbaysateen baan idin arkaayae maxaa iigu waan wallahi la armiyanna biha bayna aktaafikum wallahi inaan garbihiina ku dhex tuuraya yani anu idinka qarin maayo mas-uuliyadda idinkaan idinku wareejinaya anu waa idin caddaynaya waxba idinku hoosa u foorfoorsanayna muttafaqun caleyh marka taasoo oo kale iyo marka waxaa weeyaan waa waajib weeyaan dariska gurigiisa markuu dhisanayo inuu gurigaaga soo gaarsiisan mooyo si kale haddaan ugu dhismaynin waa inaad u ogolaato ruwiya khashabahu bاlإضاafati wاljamci qoryihiisa taas waa lagu wariyey alwaxiisa yani wa ruwiya khashabatan qorigiisana taasna qori bالtanwiini calى اlإfraad mfradnimo wa qowluhm ma li araakum canha mucridiin yani can hadihi الsunة can haadaas yani sunna mafhuumaha hadalka laga gartay ayaa u noqonaysaa maxaa iigu wacan waxaa idin arkaya inaad arrintan kasii jeedaan sunnadan tado aydaan usoo jeedine wallahi adinku saad doontaan ka yeela anugu khalaas kitmaan اlcilmi waan ka baxay buu dhahaya abu hurayra radي allahu canhu وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى اه علي سلم qاaل man kana yuؤmiن bالlahi واليوم الآخر falaa yu'di jaarة qofkii alli iyo qiyaamo rumaysanu deriskiina isayaanu dhibin وman kana yuؤmiن bالlahi واليوم الآخر falyukrim dayfahu qofkii alliya qiyaamo rumaysano martidiisa ha maamuuso waman kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyaskut qofkii alliya qiyaamo rumaysano ha khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso muttafaqun caleyh marka saddex saddexdaa arrimoodba wuxuu u horraysiiyey oo ku bilaabay mid walbaba qofkii alliya qiyaamo rumaysano leanna sidaas macnaheedu waxaa weeyaan iimaanka alle iyo qiyaamo la rumaysto ayaa sidan keenaya qofka alle iyo qiyaamo rumaysano iimaankiisaasi wuxuu keenayaa inuu darisiisa dhibka ka adsado ilaanna wuxuu ogyahay kolkaa inuu alla arrintan tada waajibiyey oo qiyaama lasoo bixin doono oo lagula xisaabtami doone martiduna sidaas weeyaan hadalkuna sidaas weeyaan inuu hadalkiisa miisaamo oo muxuu ahay kii khayr lahun uu ku hadlo wixii aan khayr lahaynna uu iska daayo le ugu yaraan waxaas hadduu khayr iyo shartoona aanu lahayn tadiiculwaqti buu noqonayaa waqti bilaash laga tegay buu noqonayaa qofka muslimkaana waqtigiisu qaali weeyaan muttafaqun calayh wacan abi shurayx alkhusaaciy radia allahu canhu muxuu ahaa magaciisana waan soo marray quwaylid ibnu camr ibnu ahaa radia allahu canhu ana nabiya sal ly slam qaal man kana yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyuxsin ilaa jaarihi kanaa kii hore kasii xoog badan kii hore wuxaa dariskiisa yaanu dhibin marka hadduuna dhibin aanu dheefinina sida inuu ku baxsanayo miya macnaheedu oo deriska xaqiisu ka soo baxay maya waa inaanu dhibin laakiin haddana uu anfaco hadduu waxtarkiisa ka cesheedo deriska xaqiisa kama soo baxay waman kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfa qofkii alle iyo qiyaamo rumaysanu martidiisa ha maamuuso martidiisa ha maamuuso martida iyo inta ay noqonaysa beri ay noqonaysana xadiid kaloo imaan doonta insha allahu faahfaahin doonta waman kana yuuminu biاllahi walyowmi اlآakhir falyaqul khayra aw liyaskut khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso labada ayayna uga dhexeen lekin labada wuxuu uga dhexeeya waa inuu wax shar ah uu ku hadlay rawahu muslim bihada lafdi wاlbukaariyu bacda bukhaari marka isagoo mukhtasara buu wariyey muslimna isagoo sida tudo dheer isaga wariyey وعn caiشhaةa radي allahu canha qaalat qultu ya rasuula الlah waxaa li ya rasuula الlah ina lii jaarayni laba deris baan leeyahaye fa ilaa ayhimaa uhdi koodeeda wuxuu hadiyeeyaa kaadeeba igu xaq weyn oo kolkaan rabo inuu hadiyeeyo aan isaga ka dhigaa qaala ilaa aqrabihimaa minki baaban kooda kuu soo dhow xagga albaabka kuugu soo dhow rawahu lbukhaari marka haddaad laba deris leedahay oo kuu kala dhow intay kuu kala dhow yihiin ayay kuugu xaq leeyihiin taasuna marka waxay fasiraysaa xadiidkii aayaddii waljaari dilqurba in man labadii macno ee loola jeeday midkood inuu yahay midkood ay si xoojinaysaa dhawaashaana xaggee laga fiirinaya derbiga laga fiirin maaye albaabkaa laga fiirin oo maalan haddii uu jiro laba guri oo midna derbigiisu kugu dhow yaho aada kugu dhow yaho laakiin albaabkiisu xaggaa usii jeedo albaabkiisu kolkii lasoo wareego uu kaa fog yahay midna derbigiisu kaa baxsan yahay laakiin albaabkiisu kugu soo jeedo oo labadooda marka laysu fiiriyo midka derbigiisu kaa yar durugsan yahay uu xagga albaabka usoo dhow yahay kaasaa kugu xaqle oo dhowaanshaha marka xagga albaabka laga firin xagga jidaarka laga firin maayo rawahu albukhaariy وعn cabdاللahi بن cمر رضي الله عنهma qala qala rasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم khayr الأصxaabi عinda الlahi taعaalى khayrhm لsaaxibihi dadka asxaabta saaxibada iyo rufaqada iyo ah ka ugu fiican alla agtiisa ugu fiicani waa ka saaxiibkiisa ugu fiican ugu waxtar badan qofba qofku dariskiisa iyo saaxibadiisa iyo ugu dhaqaaleyn badan yahay ugu jajaban yahay ugu mucaamil fiican yahay yuu allana ugaga dhow yahay wa khayru اljiiraani cinda allahi tacaala khayruhum lijaarihi dariskana ka ugu fiican alla agtiisa waa ka dariskiisa ugu fiican ugu fiican ugu dhaqaale badan rawahu tirmidiyu wa qaala xadiiثun xasan sidaasuna ilaa kan waa xadiidku waa صaxiix صaxaxahu اlalbaniyu fi saxiix اjaamiع الصغيir wa fi silsilaة اxaadiiث صaxiix xadiidku marka صaxiix weeyaan baabu biri اlwaalidayni wa silaة اlarxaam baarinimada waa labada waalid loo baari noqda iyo qaraabo xidhiidhinta qaala allahu tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a alla caabudo oo waxba ha uu shariig yeelina wax yarna ha uu shariig yeelina in shirkiga arsariya ka fara intaba ka fogaado wabilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan u sameeye wabidi lqurbaa kii qaraabanimada saxiibkaana wanaag u sameeye walyataamaa waalmasaakiin wاljaari di lqurbaa wاljaari اjunubi wالصaaxibi biاljanbi wabni sabiili wamaa malakat aymanukum mardhowd waa kanu soo maray wa qaala tacaala wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxam wاtaquu llaha alla ka baqa aladii tasaa'aluuna bihi isagaa isku baridaan eed dhahdaan allan kugu weyd kugu beriye ee waxa ii yeelaya is dhahdaan wاlarxaama qaraabadana ka baqa inaad goysaan yani qaraabadana inaad geysaan ka baqo allana inaad casidan ka baqo labadaasaa la isku xidhay marka say xaqa qaraabadigu u weyn yahay taqwadii alle iyo iska ilaalinta iyo qaraabo goynta waqaala tacaala wاladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal marka dad uu soo ammaanaya alle subxaanahu watacaala fi suurati racdi ayuu alle wuxuu ku leeyahay wاladiina iyo kuwii weeyaan yasiluuna xiriirinayay maa amara allahu bihi wixii alla uu faray an yusala in la xidhiiriyo dadka muxuu ahaa wixii alla in la xidhiiriyo uu faray xidhiiriya dadkaas weeye dadka khayrkaas iyo wanaaggaas leh iyo ammaantaas leh saasuu macnuu noqonaya marka waxa alla in la xidhiiriyo uu farayna maxaa ka mid a ah? qaraabada ka mid a ah. wa qaala wawasayna alinsana biwaalidayhi ixsaana wasaynaa waxaan u dardaaranay oon amarnay al-insaana ibna aadamka biwaalidahi labadiisii waalid xusnan wanaag wanaag in u sameeyo suurat alcankabuud saddex suuradood oo muxuu ahaayey cibaaradooda isuga dhow yihiin oo suurat alcankabuud iyo suuratu luqmaan iyo suuratu maxay ahayday alaxqaaf baa saddexdaaba si cibaarada isuga dhow uu waalidka uga dardaarmay weliba hooyada uu waa siibi dardaarmay oo dhibaatada ka soo martay uu alla subxaanaه wataعala u tirtiriyo waqaala tacaalى waqadىa an anlaa tacbuduu ilaa iyaah rabbigaa wuxuu xukumay yacni uu amray inaydaan isaga mooyaane wax kala caabudin wa bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan in loo sameeyo wa e, ima yabluganna cindaka hadday agtaada ku gaarhaan alkibara da'weyni axaduhumaa midkooda u kilaahumaa ama labadooduba falaa tqul lahumaa ufin uf ha ku dhihin hadal xun ha ku dhihin hadal xun ha ku dhihin walaa tanhaarhumaa hana canaananin habarta qayra sidaas ha dhihin waqul lahumaa qawla kariima hadal wanaagsa ku dhe aabba hooyo waxyaalahaas ku dheh waqfid lahumaa janaaxa dulli hoos ugu dhig garab dulli yani garab tawaaduc hoos ugu dhigo min araxmati oo naxariisa aad ugu naxariisa weeyaan waqul waxaana dahdaa rabbi irxamhumaa rabbi oo u naxariiso kamaa rabbayaani siday iisoo koriyeen sagiiran aniga oo yar kolkaan yaraa ka iisoo koriye alla iyagana u naxariiso marka hadalkan u macaane muxua waxay wasakdi iyo wixii ka imaanaya iyo waxyaalahaas iyo haddee dabcigoodu waa isbedelaya kolkaase u dulqaado u tawaaduc xusuuso dhibkay kaa mareen marka weliba u duce wa qaala tacaalى wawasayna الإnsaana biwaalidayh waxaan kula dardaarmay insaanka labadiisii waalid baan kula dardaarmay xamalathu umuhu hooyadii baa siday wahnan calىa wahnin ضacfan calىa ضacf tabaryari tabaryari lagu dar iyadoo horta o dhan tabaryaridii bani aadamiyii haweennimadii iyo bay markaa uurkii iyo nuujintiisii iyo marka iyaduna ay tabaryari kale usii usii kordhisay wa fisaaluhu gurintiisuna fii camayn laba sanaa lagu guriyaa laba sanaa la nuujiyaa waa qofkii raba ridac kaamila inuu nuujiyo sida suuratu eh, albaqara alla uu ku sheegay wاlwaalidaatu yurducna awlaadahuna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima radaaca anishkur lii waliwaalidayka igu shukri labadeedii waalidna ku shukri adtii horena alla subxaanahu watacaala aadii hore anlaa tacbudu ila iyahu wabilwaalidayn axsaana buu waalidkii iyo cibaadadii rabbi buu isku daray haddana wuxuu isku daray oo uu isku qabtay shukriga alle iyo shukrigii waalidiinta leanno muxuu alla subxaanahu watacaala waa kii na abuuray ee cadam naga soo bixiyey iyagana waa kuwii sababka u ahaa abuurkeenna ee alla uu soo mariyey iyaga xaggooda ina soo mariyey naga abuuray weeyaan وعn أbي cبدالرحمن cبد الله بن مسعوud رضي الله عنه qاaل سألت النبي صلى الله عليه وaلي وسلم نبgaan waxaa su-aalay أي الcمل أحب إلى الله cمlka keebuu alla ugu jecel yahay qاala الصلاaة عalى وqtiha salaad oo wqtigeed ah wqtigeeda lagu tukado qultu ثuma أyun haddana keebaan dhahay qaala بir الوaalidayn labada waalid u baahin noqodkooda ee haddana ku-xiga buu yidhi qultu ثuma ayun haddana kee ku-xiga qaala الجiهاadu fي sabiili الlah جiهاad fii sabiili الlahi baa haddana ku-xiga saddexdaasuu saa u kala ratibay xadiidka kale waxaa muttafaqu calayhi wuxuuna ku iman doonaa kun iyo toddobaatan iyo afar buu mar labaad kusoo noqon doonaa وعn abi هurayrata radي allahu canhu qaala qaala rasuul اlahi salى الlaه alيه waslم laa yجزي waladun waalida uma abaalgudo ilmo waalidkii uma abaalgudo xaqiisii ma oofin karo ilaa an yajidahu mamluukan inuu helo isagoo la adoonsanayo oo laleeyahay mooyaane fayashtariha uu iibsado fayuctiqahu uu xoreeyo mooyaane rawahu muslim taa keliya xaqiisa inuu ku oofin karaa ilaa addoonnimadu waa dulliga ugu daranee bani aadamka qabsada weeyaan marka geeri bay shabbahdaa cadam bay shabbahdaa waalidkuna waa kii cadamka inuu qofku ka soo baxo sababta uu isagu u ahaa kanna marka dulliga ugu xumaa inuu ka baxo buu sabab ugu noqdo taas keliya ku oofin wixii kaloo dhan duu u taro maalkiisa oo dhan hadduu siiyo hadduu maanta oo dhan dhabarka ku sido iyo ma noqonayo xaqiisa ma oofinayo taa keliya xaqiisii ku oofin karaa وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه علي سلم qاaل man kana yuؤminu bالlahi واليوم الآخر falyukrim ضayفه qofkii alliyo qiyaamo rumaysano deris ha maamuuso deriskiisa waman kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyasil raxima qofkii alliyo maalinta dambe qiyaamaha rumaysano ha xidhiidhiyo qaraabadiisa waman kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut khayr ha yidhaaho ama ha iska aamuso xadiid mar dhoweyn aan soo maray yuu shabahaan laakiin halkan kada muxuu ahaa waxaan ku waxaa ku jirin tii hore falyasil raximahudaas ayaan ku jirin xadiidkuna waa muttafaq caleyh wuxuuna ku iman doonaa toddoba boqol iyo lix buu ku imaan doonaa وعنه رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم إن الlaha taعaalى خلق الخلق alla سubحaanaه وataعaalى khalqiga ayuu abuuray xatىa إidaa farqa minhu markuu dhameeyey khalqiga uu abuuray qaamat الraxmu qaraabanimadii istaagtay faqaalat markaas waxay tihi hada maqaamu الcaa'idi bika min الqaطيicة halkan aan taagnahay waa meesha uu istaago qof kaa magangelaya in la gooyo yani in la gooyaan kaa magangelaya bay ka dhigan tahay qaala markaasuu alla yidhi nacam haa waan ku magan gelinayaa amaa tardayna miyaadan ku raalli ahayn an asila man wasalaki waaqطaca man qaطacaki inaan xidhiiriyo qofka ku xidhiiriyo qofkii ku gooyana aan gooyiyo saa miyaadan raalli ku ahayn qaalat balaa raalay tiri waan ku raalli ahay qaala markaasu yihi kadaliki laki kaasaad leedahay marka waxaad ugu leedahay allow marka wuxuu ballan qaaday qofkii gooyana inuu gooyo qofkii xiriiriyana u xiriiriyo xadiidkii dheeraayan hadda ka hor soo maray ee ku saabsanaa qiyaamahana waa kii aan ogeyn soo marray in ammaanada iyo raximka labadoodaas la soo dirayo oo siraadka kolka la maraya labada dhinacay kala joogsanayaan oo dadka ay qadacsanayaan uma qaala rasul lah sal slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi isagoo arrintantada deliil ku sugaaya iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan bal aqriya qaal casaytum in tawallaytum an tusiduu fi lardi watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum wacma absaara salaadaas aqriya sidaa xunkaas hadda shakiga jiro faal casaytum ma mudantihiin oo ma u dhowdihiin in tawallaytum haddaad madax noqotaan an tufsiduu fi lard inaad dhulka fasaadisaan oo fisqi iyo fujuur iyo balaya ku fasaadisaan wa tuqaطicuu arxaamakum qaraaradiinana aada goysaan ulaa'ika kuwaasu kuwa sidaas yeela ee kolkay madax noqdaan dhulka fasaadiya oo muxuu ahayey ceex iyo laaluush iyo khamriyo iyo dilnanimo iyo balaayo iyo waxaas iyo ku kaca oo qaraaradoodana gooya ulaa'ika aladiina lacanahm allah kuwaas waa kuwa alla nacladay fa asamahum uu dhaga tiray wa acmaa absaarahum maqalkoodina uu zuuliye oo la tiray weeyaan muttafaqun calayhi walilbukhaariyi faqaala allahu tacaala markaasuu wuxuu yidhi man wasalaki wasaltuhu waman qaطacaki qaطactuhu tii muxuu ahay riwaay intii hore ay riwaayada hore ka tiri miyaadan raalli ku ahayn waytan waxay goor dambana uu yidhi kadalika laki ayuu riwaayadan waxay leedahay alle wuxuu yidhi qofkii ku xidhiidhiyana waa xidhiidhinayaa qofkii ku gooyana waa goynayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعنه رضي الله عنه قال عنه يعني عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه xadيiثkii hore wariyey رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم جاء جبريل إلى رsuuل الله صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه qال جاء رجل إلى رsuuل الlahi صلى اه علي سلم nin baa u yimid nبga صلى اه علي سلم bu iبن مسعوud yihi faqاla ya رsuul الله man أxق الناasi بxusن صحاaبتي waa kee dadka ka ugu mudnaan badan saaxiibtinimadayda yani la dhaqankayga wanaagiisa inaan si fiican ula dhaqmo oo si fiican u dhaqaadayo qaala ummuk waa hooyada qaala ثuma man haddana waa kee qaala umuk hooyada qaala ثuma man haddana mar saddexaad guri waa kuma haddana oo qaala umuka mar saddexaad kee qaala markaasuu haddana wuxuu yidhi ninka mar afraad uma man haddana waa kee qaala abuk waa abbaa mutafaqun caleyh marka halkaasa waxaa laga qaatay hooyadu inay leedahay halaaثatu arbaaci اlberi kolkii baarinimada iyo wanaajinta waalidka la wanaajiyo afar meelood loo dhigo inay hooyadu ku sidato oo qayb libaaxay ka qaadanayso oo saddex meelood iyadu leedahay abbahana hal meel buu leeyahay muttafaqun calayh wa fii riwaayatin yaa rasuula allahi man axaqu bixusni suxba saaxiibtinimada ani la jir iyaa ugu xaqnimo badan qaala umuka uma umuka uma umuka uma abaak uma abaak uma abnaaka abnaak ka kuugu dhow haddana kuugu dhow kolkii aabbayo hooyada marka soo dhaaf dadku say kugu kala dhow yihiin ilmaha walaalaha adag wasaxaabatu bimacna suxba wa qowluhu uma abaaka haakadaa huwa mansuuba kaga icraabku uga hadlaayaay isagoo kor dhaban oo abaaka la yidhaaho ayaa sidaa lagu wariyey oo alifta lagu nasbiyey bificlin maxduufin ay uma bara abaaka u baari noqo oo abaa abaa u baari noqo marka ficilkaasaa loo qadaraya mafcuul bihibu sidaa ku noqonayo وفي رواaية ثuma abuka وhada waadx halka isagu mxuu ahay isagu waxba kala ma baahno kuwii hore marka ku codsan yahayo ثuma abuka haddana aabaha weeyanka kugu aqlibu marka noqonayo وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل رغم أنف ثuma رغم أنف ثuma رغب أنف mن ذkr mن إلى آخر ha boorhoobo sanka haddana ha boorhoobo sanka haddana ha boorhoobo sanka qofka man adraka qofka soo gaadha abaweyhi labadiisii aabbo cinda alkibar labadiisii waalid yani cinda alkibari daaweynida agteeda kusoo soo gaara oy ku agweynaadaan aw kilayhi axadahumaa midkood aw kilayhimaa ama midkoodun midkood ama labadooda uma lam yadkul iljanna haddana janno aan gelino rawahu muslim janno marka ma isagaa qofku isu haya suu u habaarayaa nebigu sala allau alay wasalam qofkii aabihii iyo hooyadii intay intaa weynaadaan aan janno gelin marka yani waxaa weeye sababkii ay lagu geli lahaa weeyaan aabbihiiyo hooyadu marka hadduu janno geli waayo waa inuu sababka isagu fudaydsamid oonu ku isticmaalin oo baarinimadii aabbihiiyo hooyadii uu ka tegay oo sidaa jannada uu kaga qaday weeyaan marka allaha duleeya waa kaaso raqima aanku macnihi waxaa weye iltasaqa biraqaam raqaamkuna waa ciidda sanka ciidda ha la galo oo ha duloogo uu ka dhigan yahay rawahu muslim وعنه رضي الله عنه أن رجuلا qاla ya رsuul الله إna lii qراabaةa أصلهم ويqطcuunii anugu waxaan leeyahay qaraabo oo aan xiriiriyo oo igooya وأxsinu ilayhim وaysii'uuna ilaya aan wanaag u sameeyo oo iyaguna ixumeeya وأxlumu canهum aan ka u dulqaato oo وayجhaluuna calaya igu adabdarooda faqaala markaasuu wuxuu yidhi lain kunta kamaa qulta haddii aad tahay sidaa aad sheegtay tacliiqaasuu ku xidhay leannu ninkan isagaa u warramay koladu isagu warramayana isagaa wax uu sheeganayo weeyaan marka sidaas daraaddeed buu rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam arrintaa maanu jazminin oo saasiyo saata ad kale tihin maanu dhihine hadday arrintu sidaa aad igu sheegtay ay tahay ood run sheegayso faka'annamaa tusifuhum lmalla waxaad la mid tahay sidii adigu oo hambinaya afka ugu guraaya almalla ruma rumad rumad mxuah dambaska kulul yaa la yidhaahaa rumadka ama raranka la yidhaaho yaa malli la yidhaahaa walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun calayhim kama zuulayo inuu kula jiro xag alle kaaga jiro ku kucaawiya maa dumta calaa dalika intaad sidaa tahayba xag allaad taageero ka haysataayoo allah kaa gacan siinaya in alla intaas sidaa aad tahayba oo iyaguna ay ku xumaynayaan adna aad wanaajinayso rawahu muslim waxaanu kusoo noqon doonaa raqم sitmiya ثamaaniya وarbaciin watusifuhum bdmi الtaa'i وakasri الsin الmhmla وتشديد الفاء تصف والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار waa dambaska kulul marka ay كأنmaa تطcمهم الرماad الحاar waxaad la mid tahay siduu adigu afka ugu guraayo oo cunsiinaya dambaska kulul yani rumata wa huwa تشبيهun لma yلحaqهm min الإثم dembiga gaadhaya dhibaatada aakhare ee soo gaadhaysa ayuu wuxuu ku shabahayaa bima yalxaqu aakila ramaad alxaari min alأlm qof rumad cunaya damaskulul cunaya wixii soo gaari lahaa ee xanuunka ah wuu dembigaa soo gaaraya ku maselaya walaa shay-a calaa hada almuxsini ilayhim isaga qofkaas isaga wanaagga u sameeyey wax dembi lakin yanaaluhum ismun cadiimun bitaqsiirihim fii xaqihi iyaguuse dembi weyna u gaaraya gabatolka xaqiisa ku gabatoleen waidqaanihim alahdi dhibka ay u geliyeen wallahu aclam وعn أنس رضي الله عنه أن رsuul الlahi صلى اه علي sلم qاal man أxaba an yubsطa lahu fii risqih qofka jecel in loo waasiciyo risqigiisa wayunsaأ lahu loo dibdhigo fii aharihi cumrigiisana cumrigiisa dib loogu dhigo loo cumriga alla u dheereeyo falyasir raximahu ha dheereeyo ha xidhiiriyo qaraabadiisa mutafaqun caleyh cumri dheerayntu waa wax caalamka oo dhan uu jecela jecel yahay oo ay ku dadaalaan kuwa dhaqtarada iyo waxyaalaha teknolojiyada iyo cilmiga waxaasu ku hormaray laakiin ayna heli karayn xataa shayquuqada oday gabowga inay la dagaalamaan iyo waxaas iyabay inay soo saaraan isku dayaan waxaasoo dhanna ma arka ma ayna karin laakiin maxayna aqoonin dawadii xaqiiqiga ahaydee yayna aqoonin oo waa mid sharciga alla un uu sheegay oo waa qaraabo xidhiidinta xalaal xidhiidhinta iyo deris wanaagga weeyaan risqigana waa lagu waasixiyaa muxuu ahaye guryuhu waa ku camirmaan dadku waa isku jeclaadaa waana cumrigana waa loogu dheeraaya mutafaqun calayh wa macanaa yunsa'a lahu fii aarihi ay yu'ahara lahu fii ajalihi wa cumrihi in dib loogu dhigo dib in loogu dhigo ajashiisa iyo cumrigiisa saas macnuu noqonaysa وعنه رضي الله عنه qاaل كان أbو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة mاaلا من نحو أbو طلحة wuxuu akaa ansaarta ugu maal badan madiine oo xagga timirta wa kaana axabu maalihi ilayhi bayruxa beerta bayruxa ilaahayna ugu jeclaa wa kaanat mustaqbilat almasjid masjidkay kasoo horjeeday wa kaana rasuulu llahi sala lla alay slam yadkuluha wayashrabu min maa'in fiiha طayib wuuna geli jiray nebigu sal lla alay slam oo biyo macaanu ku yaalla buu cabi jiray falama naزlat hadihi اlaaya markay aayaddu soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun yuqaama abu طalxata abu طalxata ilaa rasuuli llahi sal sl abu طalxa nebiga isu taagay faqaala ya rasuula allah in allaha tabaaraka watacaala yaquul alla subxaana watacala wuxuu dhahaya yani waxaan mid kaloon soo marray waantoona soo marray waxay in allaha tacaala anzala calayka sidaasay ahayd waana isla macno marka alfaada waxba yar kala duwan bixasabi tacadud الriwaayaat lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuuna ba ala dhahaya wa ina axaba maali ilaya bayruxaa xoolaygana bayruxaa baan ugu jeclahay waxaad shaygaad ugu jeceshiin bixiya haddaa lama dhihine aad jeceshiin ilaa aad wax ka bixisaan baa layihi markaasu dadaal iyo اxtiyaad uu samaynaya shaygu ugu jeclaa buu bixiyey وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذكرها عند الله تعالى وضعها يا رsuuل اللhi حayثu أراaka الله deji meesha alla kusi ya رsuuل الله وqال رsuل الله صل سلم bak ذاka maal الراabح ذاka maal الراabح kar waa maal kar waa meel faa'iday qad samictu ma qulta waxaad dhahday waan maqlay وإنii أrىa an تجcلha في الأqربيin inaad qaraabada dadku aad kugu dhadhow aad yeesho oo u qaybiso ayaan ku arkaya فqال أbو طلحة رضي الله عنه أfعل ya رsuuل الله فqسمha أbو طلحة بين أqاaربه وبني عمه متفق عليه وqad سبق بيان ألفاaظه في bاب الإنفاq مima يحب baabkaas wuxuu kusoo hormaray alfaadiisa dabdigeeda iyo macnaheeda sheegitaankiisa lambarkiisuna wuxuu ahaa laba boqol sagaashan iyo toddoba وعن عبد الله بن عمرو بن الcاaص رضي الله عنهma qال أqبل رجل إلى نبي الlahi صلى الله عليه ولي وسلم nin baa rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم u yimid oo xaggiisa usoo jeedsaday usoo socday faqaala markaasu wuxuui ubaayicuka calى الهiجرaةi والجiهاad أbtغi الأجرa min allah waxaan kugula mubaayacoonayaa inaan muhaajir ahaado oon dalkayga aanu dib ugu noqonin oon jihaadka kaala qayb galo anigoo ajri alla subxaanaه wa tacala agtiisa ka qalbaaya faqaala markaasu wuxuu rasuulku sal ly slam fahal laka min waalidayka axadun xay ma ku leedahay labadaadii waalid mid nooli ma ku jiraa qaala nacam bal hum ahaa oo labadiiba